bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma wafiqna limaa tuxibu watardaa wabacd waxaynu ku jirnay haswatu badri اlkubraa waxaynu joognaynaa iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu mashhuura ama wadatashi la samaynayo saxaabadiisii waayo waxaynu idhi waxaa jiray heshiiskii uu la galay reer madiina wuu ka baxsantay qadiyadda tani ee ahaa inay magaalada difaacaan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u bandhigay qadiyaddu halkay marayso waxaa hadlay markaasi abubakr asidiiq dabeetana si fiican buu u hadlay waxaa haddana istaago ka daba hadlay cumar binu alkhadaab isna si fiican buu u hadlay waxaa ka daba istaagay almiqdaad ibnu camar oo isna saxaabi muhaajiriinta ka tirsanaa alkindey wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow imdi limaa araaka allahu fanaxnu macak ku soco wixuu alla ku faray ama waxa alla ku tusiye subxaana wa tacaala ku soco aniguna macaaga ayaanay ku odhan mayna buu yidhi sidii reer banu israa'iil ay nebi muuse ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun kuma rihin buu yidhi sidii ay reer banu israa'iil markay hoojiyeen nebigoodii ay ku yidhaahdeen baytulmaqdes markuu u dagaal tegayey nebi muuse adiga iyo rabbigaa dagaal gala annagoo idinsii sugaynaa intaad meesha furanaysee sidaa kuma odhanayna buu yidhi ee waxaanu ku leenahay buu yidhi idhab anta warabbuka faqaatila inna macakumaa muqaatiluun ilaahay rasuulkiisiiyo adiga iyo rabbigaaba dagaal galaanana waa idinla dagaalgelaynaa ilaaha xaqa kugu soo saaraan ku dhaartee buu yidhi haddii aad naga kaxayso ilaa barkilkhimaad yani meel fog buu markaa ujeedaa lajaaladnaa macaka min duuni xataa tabluqa waa kula diriraynaa ilaayo inta aynu ka gaadhayno yani marnaba kaa hadhi mayno nebigu calayhi salaatu wasalaam saddexdaas saxaabi ee muhaajiriintii markay si fiican u hadleen wuu u duceeyey markuu u duceeyey ayuu wuxuu haddana nebigu ku celiyay weedhe ashiiruu calaya ayuha nnaas dadow ila taliyo waxidhaha ayuu nebigu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay ka muuqato nebigu muhaajiriinta mooyaane arafka kale ra'yigoodana inuu weli raadinayo bal ansaari waxay yeeshay iyaduna waayo ansaar baana tirada u badnayd meesha maraysa oo laba boqol iyo dheeraad laga yaabo inay ahaayeen isla markaana baycadii ay la galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam kumay jirin qadiyada tani yaa rasuul allahi bay markaa ansaar yidhaahdeen innaa bura waxay hore ugu sheegeen oo ku jirtay baa la yidhahdaa heshiiskii ay nebiga la galeen ilaahay rasuulkiisiiyo beri baanu ka nahay yacni ilaalintaada inta aad naga soo gaadhaysaa markii hore heshiis ku jiray oo madiine yacni markaad timaaddo ayaanu ku difaacaynaa fa idaa wasalta ilayna faanta fii dimatina namnacukum maa namnacu minhu abna'ana wanisa'ana marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cabsi qabay baa la yidhaahdaa ansaari inay tidhaahdo arrinkani kuma jirin heshiiskii aynu wada gallay markuu nebigu weedha ku celceliya markaa waxaa istaagay sacd ibnu mucaad oo ansaar ka mid ah wuxuu idhi wallaahi lakaannaka turiiduna ya rasuul allah ilaa baan ku dhaartay alle rasuulkiisiiyo inaad annaga noo jeeddaabaan filaya markaad weedhan ku celinaysa ila taliya ah nebigu markaasuu yidhi ajal ay nacam haayo idinka ayaan idin jeega wuxuu markaa ugu jawaabay saxaabigan ansaarigii nebiga calayh salaatu wasalaam faqad aamanaa bika wasadaqnaak washahidnaa ana maa ji'ta bihi huwa alxaq waacطaynaaka calaa dalika cuhuudina wamawaahiqina cala asamci waطaaca lak famdi yaa rasuula allah lima aradt fanaxnu macak ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waanu ku rumayn waanaanu rumaysannay wixii aad noola timi oo dhan waxaananu kuu qirray shahaada inaad waxaad la timay xaq tahay saas baanu ballannadaeedii kugu siinay waxaananu ku aqbalaynaa cala samci wa aaca baanu mar kasta kuula taaganay inaanu ku yeelno ee famdi ya rasuul allah lima aradt fanaxnu macak wixii aad doonayso yeel waa kula jirnaa ilaahay rasuulkiisiiyo ilaa xaqa kugu soo saaraan ku dhaartee buu yidhi low istacradta bina albaxra fakhudtahu lakhudnaahu macak haddaad badda intaad tagta aad gasha bay idhaahdeen oo ad tidhahdo baddaynu gelaynaa anagoo kula gelaynaa ma kaa hadhayno maa takhalafa minaa rajul waaxid buu yidhi nin qura oo ansaar ka mida ah hal qof dib uma hadhayo wamaa nakrah an talqa binaa cadwana hadda kamana cabsanayna buu leeya dhibna nuguma hayso berri inaynu cadowgeenna la kulanno innaa la suburun fi lxarb sudaqun cinda liqaa ilaahay rasuulkiisiiyo dagaal ragu sabir badan baanu nahay buu leeyahay yacnii dad soo dagaalami jiroo dagaal u sabir badan baanu nahay marka laysweeraray ay runta timaadana qolo ka rugsheegta baanu nahay buu leeyahay lacala allaha yuriika mina maa taqara bihi caynuk waxaanan rajaynaya in ilaahay naga kaa tusi doono waxay ishaadu ku doogsato ee fasir calaa barakat illaah ku soco ilaahay subxaana wa tacaala barakadiisa weedhaa markuu ka maqlay nimankii ansaarta ahaa uu yaqiinsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay saxaabadu meel kula wada geeriyoonayaan ayaa fasura rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam biqowli sacdi wanashat wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam weedhi sacaduu yidhi dabeetana markaas buu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam siiruu waabshiruu faina allaha qad wacadanii ixda aa'ifatayn siiruu socda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dagaal gala bushaaraystana ilaahay wuxuu ii ballan qaaday labada kooxood qolo ununu gacantayda geliye yani ama abu sufyaan iyo e, awrtii baynu heli ama ciidanka quraysheed baynu helaynaa laakiin labada kooxood koox ka mida in ilaahay gacantayda gelinayo ilaahay baa ii ballan qaaday waayo dee qur-aan baa soo degay wallaahi lakaanii andur ilaa masaarici alqowm ayuu haddana nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waxaabad moodaabuu nebigu le inaan arkayo meesha maydkooda la dhigdhigayo meesha lagu legdayo qoomka inaan wada arko nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay siday saxaabadu daacada ula imanayaane u aqbalayaan iyo sida geesinimadu ku jirto ee ay kelmadooda isugu geysteen inay dagaalamaan iyo sida ay u rabaan inay naf iyo maalba u qadimaan oo ilaahay dartii u dhintaan oo aanay dan ka lahayn nolosha kale ayuu markaasi wuxuu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ciidankiisii uu ururiyo saa ibnu isxaaq duun isnaad uu ku soo aroorinayo ta hore waa sanad saxiixuu ibnu isxaaq ku soo arooriyey qisada hore ee tan tartiibka markaas buu wuxuu dhiibay baa la yidhaahdaa alliwaa calan cad oo ciidankao dhan calankiisiiya waxaa loo dhiibay saxaabigii la odhan jiray muscab ibnu cumayr markii horena ahaa ninkii uu soo diray reer madiine qur-aanka u dhigayey ninkaas baa loo dhiibay calankii ciidanka laba calanoo madmadowna waxaa la yidhaahdaa waxaa loo kala dhiibay labada katiibadood ama labada kooxood ansaarta oo sacd ibnu mucaad ninkii uu hadlayay hadda uu hogaaminayo calankeeda loo dhiibay iyo muhaajiriinta oo uu hogaaminayo baa la yidhaahdaa caliy bn abi aalib oo calankooda loo dhiibay labada ciidanoo laysku darayna yani ciidanka muslimiinto dhan calankiisana waxaa laysugu dhiibay ninkaasi ninkaa la yidhaahdo muscab ibnu cumayr saxaabigaa la yidhaahdo saaqada ama dhudhunka ciidanka yani ciidamada waagii hore waxay u dagaal geli jireen maymana iyo maysara ama bidix iyo midig iyo qolo dambe oo saaqah iyo qolo muqadamo aliicaah saaqada markaa ama dhudhunka dambe waxaa loo dhiibay isagana qays ibnu abi sacsaca nin saxaabiyo la yidhaahdo halkan markaynu dhanka muslimiinta joogna waxaa muuqata ciidanka islaamiga oo dhammi inuu dagaal galo inuu isku wada raacsisan yahi in ilaahay dartii loo dhintayna la isku raacsan yahi ama iyada dhanka gaalada markaynu togno isaga khilaaf baa ka jira oo waayo hadafkii dagaalka loo hadafkii loo soo baxay markii laga yimi oo waxay ahayd inay badbaadsadaan awrtooda awrtii inay badbaaddayna warkeedii wuu yimi waataynu nidhi qabaa'ilka qaar ka mid ah waxay dhahaan inagu dagaal geli mayna waa iska tegaynaa oo reer bani zuhra iyagu way dagaalka ka hadheen alkhanasimu shariiq ciidankaasi wuu reebay inu hi saddex boqol oo nin in ku dhadhow intii soo hadho abujahal weli ku madax adaygayo ayaa iyaduna waxay isku dayeen rag ka midiina in dagaalka la joojiyo siiba cutba bnu rabiica ninkii la odhan jiray iyo xakiim ibnu xasaan baan filayaa ninkii kale la odhan jiray ayaa wada hadlay waxay go'aansadeen in dagaalka dadka laga joojiyo laakiin cutba asxaabu taariikh say wariyaan cutba la yidhi bal adigu abijahl masaladan ka dhaadhici asxaabu taariikh inay hadalla xunxuni dhex mareen bay sheegaan calaa kulli xaal cutba wuu qancin kari waayey abujahl in dagaalka la joojiyo abujahl go'aan abuu qaatay inuu dagaalamayo waliba culamaai taarikh waxay sheegaan abujahal go-aanka markuu qaatay si aan ciidanka looga kala jejebin ninkii soo hadhay labadii nin ee lasoo furtay ninkii walaalkii la dilay siriyadii cabdillahi ibnu jaxashi horeynu soo egnay soo ka soo warannay ayuu yidhi waar orodoo dhawaaq oo waxaad tidhahdaa masaasaan xilfi wadaagidin kula ahaa walaalka in la dilay me xooli me oo tolla ayay idadheh ciidanku ha dagaalamee abujahl ra'yigiisii ahaa inay gaaladu dagaalantaa ayaa xoog batay sida imaamu abari sanad xasan uu ku soo aroorinaya taariikhdiisa ra'yiga abujahale ah in la dagaalamo markii uu xoog batay ayay mushrikiintii waxay isku dayeen in bal haddaba ciidanka loo soo basaaso nin bay soo direen marka ka mid ah oo jaasuus ah oo la yidhi bal ku soo samee Eh, kormeeroo soo eg jaasuuskii wuu yimid si uu soo hubiyo cadadka muslimiintu inta ay leegyihiin iyo hubka ay haystaan noociya iyo waa kaasi jaasuuskaasi war buu celiyey uu tilmaamayo nimankani inay yihiin niman horta waa koox yar buu yidhi intan aan soo arko saddex boqol ama wax yar bay dheeriyan ama wax yar bay ka dhiman yihin isla markaa buu yidhi waa xagga dambena bal aan soo ego dib buu sii cararay oo wuxuu yidhi wax madada iyo taakulen ka dambaysoo soo socotana ma arko laakiin waxaan u arkaa buu ihi koox yaroo madadka iyo taakulayntae wataan seeftooda hadhsanaya yacnii ninna kama dilaysaan inuu halaaga mooyaane marka waa koox ku tala gashay buu leeyahy geeri uunbaa meeshan joogta ee koox caadiya maaha tir ahaanse waa niman yar buu leeyahy abujahal laakiin caqli xumadu bini aadamku markuu kibro caqligu uu ka tagaa abujahal waa nin kibray dadkuna mar hadduu kibro talada wuu seegaa abujahal kibirkii wuu caqligii wuu ka tegey iyadoo nimankaasi ay weli tala bixina bixinayaan eh, nimankani inta ay yihiin in leeg inay naga mooyaane qabo si kale ku diri kari mayna aan noqonno waa diiday abijahl talo oo dhan dagaal waxaan ahaynoo maanta aqbali karaa ma jira buu yidhi go'aankaas buu qaatay waxaa la yidhaahdaa go'aankii markuu qaatay ee ciidankii dagaal gashaday ayaabuu bilaabay caqli xumadiisa inuu ilaahay baryo oo yidhahdo ilaahayow aniga iyo moxamedka ayaga riximgoyska badan le ninka iyaga xun ilaahu jebi ayuu dabeetana habaartan ku bilaabay allaahuma ayunaa kaana aqطacu liraxm waatanaa bima laa nacrif faaxinhu lhadaat buu yidhi baa layidhi ilaahayow kayagii la yimi waxaan la garanaynin ee raximki iyo tolka qana gooyey ilaahu kaa aroorta goo isagu wuxuu is leeyahy baa la yimi waxaan sax ahayn amase wuxuu is nebiga calayh salaatu wasalaam baa qaraaba goysa oo caynkan sameeyey ilowkaasi uu maanta go'aa buu leeyahy oo waaguu markuu baryo ka waxba ka hadhin axaadiistu tilmaamaysana waa ka aayaadka qur-aane ku degeen masalada tan ee ilaahay tilmaamayo in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu baa ilahay yidhi haddaa ilaahay weydiisanayseen inuu idinkala furto waa yimi baa ilahay yidhi furashadii wain tantahuu fahuwa khayru lakum haddaa ka waantoobaysaana waxaana wadaan ka noqonaysaanna waa idiin khayr badantay wain tacuuduu nacud haddaad soo noqotaanna waa soo celinaynaa baa ilahay leeyahy walan tughni cankum fi'atukum shaya walow kaurat waana allaha maca almu'miniin tirabadnidiiduna waxba idinka tari maysa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kooxdiinnu waxba idinka dhicin maayaan xataa hadday tiro badan yihiin ilahayna kuwa mu'miniinta ayuu la jiraa muslimiintii beder iyo biyaheeda iyagaa uga soo horreeyey sida uu tilmaamayo xadii sanadkiisu yani xadiis mursala oo sanadkiisu ilaa curwa waa saxiix laakiin dee mursal inuu daciif iyo baynu naqaanaa waxa uu sheegayaa alxabaab ibnu lmundir ayaa wuxuu leeyahay nebiga calayh salaatu wasalaam baa meel tilmaamay in la dego markaasaan idhi buu yidhi meesha tani ma makiido dagaalma ma taktigii dagaal baynu u degaynaa mise waxyaa soo degay inaynu halkan degno markaasaa la yidhi maya waa taktigi dagaal baa loo degaya taktigi dagaal halkan waa laga fiican yahay buu leeyahay biyo aan xagga hore ka marno oo nimanka biyola'aan aan dhigno ceelasha biyaha inagu dhabarka aan iska marino si aanay biyo u helin markaas buu aqbalay buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi waa xadiis daciifa ah, sixadiisa ah laakiin mid baa iyadu iska cado mabdaa ah shuurada iyo inuu nebigu calayh salaatu wasalaam wax kastoo aan waxyi ka degin inuu saxaabada kala tashan jiray taasi waa arrin nusuus badan oo qur-aan iyo sunnaba ay tilmaamayso sheegaysana in dhaqanka dadka muslimiinta ilaahay baaba le wa shuuraa baynahum ama nebiga calayh salaatu wasalaam baa ilahay ku leeyay washaawirhum fi lamr arrinta kala shir dhaqankii nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaabaa ficil inaanu qabanin mar haddaan waxyi ka soo ilaa iyo inuu la tashado mooyaane tala wadaag inay waayo taladu waxay keentaa dadku markuu wadaago o waxaa suurtagala ra'yiga fiican inaanu kaaga ahayn ee lagu tusiyo midka fiican waa suurtagal waxaa kaloo suurta eh, ku jira iyaduna dadku inaanu markaasi istuhmin hadday jabdhaco in jabka loo wada adkaysto aan cidna aad la saarin waayo cid waliba talada way ka qayb gashay oo waa ra'yigii jamaacadoo dhan ra'yiga kani hadduu nin qudhaydin marsiyatiisoo jujubsiyo ad jabtaan berri mar dambe la aqbali kari maayo ninkaasi ama waa ninkii shalay reerka jabiya laleeyahy laakiin haddii marka horeba talo lagu wada galay oo dadkao dhan ay ka dhexaysay nin waliba in la jabay waa accept garaynaya ama waa aqbalaya yacni shuuradu wax badan oo faa'iidaa bay leedahay markaa dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ahaa wax walba inuu ka shuureeyo haddaan waxii soo degin idan inkastoo xadiidku daciif yahay baciid maaha inuu nebigu tashado calayhi salaatu wasalaam waana arrinuu ku barbaariyey saxaabada riwaayo saxiixa markaynu qaadano cali bn abi aalib warinayo wuxuu leeyahy habeenkii toddobiyo toban ramadaan ay ahayd waxaanu habeenkaasi seexannay buu leeyahay laqad ra'aytunaa ywma bader wamaa mina ilaa naa'im buu leeyahy maalintii bader naga midii haddaadna arki lahayd buu leeyahy ma jirin qof naga midii laya habeenkaasi wuu seexday ilaa rasuula allahi mooyaane sal allahu alayh aali wasalam habeenkii dagaalka la geli doono dhammaantood way wada seexdeen nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam nebigu isagu muu seexanin habeenka kan saxaabadii kale oo dhammi way seexdeen nebiguna wuu istaagay habeenkaasi geed buu tegey hoostii wuu tukanayey ilaahay buu baryayey ilaa waagu ka baryayey buu leeyahay wuxuu kaloo caliy bni abi aalib uu leeyahay habeenkaasi waxoogaa rooba ayaana helay oo lagu qabowsado roobkii markuu nagu soo da-ayna buu leeyahy dadkii dhirta hoosteeda ayay galeen dadka badhna wixii sitay eh, maxaa la dhahda tars ama gaashaan gaashaanku dee harag buu ka samaysana biyaa waa celinayey ragga badhna gaashaankoodii bay hoos fadhfadhiisteen buu leeyahy badhna meelaha kan iyo dhirta ayaa roobka laga galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi oo dhan ilaahay buu baryayey isagoo leh allahuma inta ahlik haadihi alfia laa tucbad ilaahow kooxdaa yar maanta haddii ay la halaago ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo yani wuxuu tilmaamayay in islaamku jab ay u tahay dagaalkan maanta diin iyo diin la-aanun inay joogto oo nabiga calayh salaatu wasalaam iyo diinta islaamiga inay quwoobaan inay ku xidhantahay dagaalkaasi inay guulaystaan wuxuu leeya cali bn abi aalib siduu ilaahay u baryayey baa markuu waagu baryaana loo yeedhay iyadoo laleeyaha asalaa cibaad allah asalaa markaasaanu dhirtii ka wada hoos baxbaxnay buu yidhi gaashaamada iyada wixii halkaas buu nebigu nagu tukiyey calayhi salaatu wasalaam isaga oo markuu salaadiina na tukiye kadibna dagaal aad noogu booriyey buu yidhi xadiikii musnado imaamu axmed buu ku yaala sanad saxiixana uu ku soo arooray dagaal isagoo aad noogu booriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad daciifa ah ayaa iyagu waxay sheegaan tacbiat ljeish iyo tahiyadoodu inay habeenkii dhammaystirantay laakiin riwaayadda caliya saxiixii waxay tilmaamaysaa habeenkaasi in la iska seexday uun laakiin subaxii unay ahayd wakhtiguu dagaalka dadka ku boorinaya dhiirigelinayay xadiikaasi siduu sheegayay in roobkani soo da-ay ama inay seexdeenna waxa kaaga filanba aayadka qur-aan ee ilaahay subxaana wa tacaala waa ka inoogu tilmaamaya in alla seexiyey oo qur-aan inuu soo degay id yuashiikum nucaasa amanata minhu waa ka ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaya inuu ku soo dejiyey hurdo iyo in roobba loo soo dejiyay aayaadka qur-aan abaa wada tilmaamaya markaad u fiirsato soo dejintan uu ilaahay subxaana wa tacaala ku soo dejiyey hurdada horta hurdadu waa shay qofka bini aadamkii uu nashaadba dhammaantii dareemo qofka bini aadamkii markuu daalo waxa qudha daal ka bi'iya waa hurdo hadduu seexdo qofka bini aadamkii wuxuu dib u soo kaca isagoo nashiita oo farasha oo aan kii hadeer daalay ama cabanaya aan ahayn hurdadu waxay kaloo astaan u tahay qofka deganaanshiyihiisa qofka bini aadamkii wuxuu gam'aa marka uu mumainulqalbi yahay markuu xasiloon yahay amaa qofku goob uu baqaya hadduu joogo hurda kama timaado yani qof baqaya hurda kama soo degto qof warwarayo walwalhayana hurda kama soo degto hurda waxay ka soo degtaa u nin xasiloon nimaan warwarna haynin baqana haynin idan goob dagaal haddaad gamaado macnaheedu waxa weyaan qofkan inuu muطma'inba yihi qof aad u degan inuu yahay oo si fiicanna hadhow dagaalkiisa wadi kara qof aan warwar badani ka hayn dagaalkan iyo waxaan oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala saxaabada tan markaa isagoo qalbigooda dejinaya oo lagu talagalay aroorta barriya inay si fiican u dagaalamaan waxa uu alla subxaana wa tacaala ku dejiyey hurdo hurdadaasina waxay ka mid tahay baan leenahay waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaaray ayay ka mid ahayd hurdada tani waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala ku soo dejiyey roob oo markaasi dhulkii macrakada iyo meeshii ay ku dagaalamayeen oo dhan ilaahay uu nabay subxaana wa tacaala oo uu hagaajiyey oo roobkani mid laga cabo uu noqon karaa ciidda iyo dhulkan oo dhan mid hagaajiyo meeshan lagu dagaalgalayo ay fiicnaato waa noqon karaa yani wuxuu ka mid yahay roobku waxyaabaha nafta bini aadamkii haddaanu noqonin mahigaan dee qaada roobka yaree waxoogaaga ahi mid isagu laftiisu nafta raaxo geliya idan waxaa ka muuqata habeenkan ay dagaalka galayeen in ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka kan dejiyey oo loogu talagalay qalbigooda in wayadaba cankum rijsa shayaani waliyarbit calaa quluubikum wayuhabita bihi laqdaam baa ilahay ku tilmaamaya wayunazila calaykum min asamaai maaan liyuahira bikum ilaahay baa roob idiin soo dejiyey si idinku daahir yeelaan la yidhi oo shayطaanka iyo rijsigiisa qurunkiisa idinka kaxeeyo oo qalbigiinna uu alla uu adkeeyo oo gomadiinna uu u u diriri kartaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sidan u galay waagii markuu baryeyna waxaana muuqata un habeenkii nebiga un inuu ahaa cidda qura soo jeedaee xaariska ahayd ama dadkan ilaalinaysa waagu markuu u baryeyna waa dagaalgelin ayay ku talagaleen subaxday markaa ramadaan toddobiyo toban ahayd ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam ciidankii isku diyaariyey sida imaamu axmed musnadkiisa kusoo arorinaya subaxaas waanu safay ciidanka waxaanu u safay nidaam sufuuf inay u dagaal galaan waa ka tilmaamaya yani nin caalim oo muslim oo dhintay dhowaan maxamuud shid khitaab yani janan ciidanna ahaan jiray wuxuu leeya usluubku nebigu uu u dagaalgeliyey beder iyo dagaalo badan oo ka dambeeyeyba waa usluub aanay carabi hore ugu dagaalami jirin usluubkana aan sufuuf sida salaada loo galo oo kale sufuuf abuu ah nebigu u dagaalgeliyey laakiin carabtu usluubadii caanka ahaa ee waagaa loo dagaalgeli jiray wuxuu ahaan jiray usluub alkarri walfar usluub kolba koox inay dagaalgasho ka soo baxdo saasi alkarru walfar la sameeyo rogaalcelin iyo kabixis saa loo dagaalamo usluubkan bay idhaahdeen sufuuftu wuxuu ku fiican yahay o ciidanku markuu yar yahay wuu uga fiican yahay alfaru alkarru ciidan badan baa sameeya bay idhaahdeen waxa kale uu ku fiican yahay bay idhaahdeen khasaa'irta ayuu ku yareeya wuxuu kaloo ku fiican yahay bay idhaahdaan qaa'idka ciidanka ka talinaya ee zimaam ulamr gacantiisa ayuu ku wada jiraya wuxuu kaloo ku fiican yahay bay idhaahdeen cid kasta oo soo gasho nooca kana si fudud ayaa loo celin karaa idan waa nidaam aanay carabi hore u aqoon buu leeyahay nidaamku nebiga kan uu subaxaasi saxaabadiisa u dagaalgeliyey sufuuftaasi markuu simay nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga xagga dambe ayaa cariish yar looga dhisay quba yar oo uu markaasi ciidanka ka hogaamiyo qubadaa yar in loo dhisana sida riwaayadda bukhaari ay tilmaamayso sacd ibnu mucaad baa keenay oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ciidankani waa ciidan yar muslimiin badanina waa kaa dambaysa wax walibana waa dhici karaan goobtan dagaal waxaan rabnaa inaad dagaalka xagga hore aad u ka gelin xagga dambe inaad joogtid oo mar kasta oo ciidankan xataa hadduu jaba in la heli karo muslimiin badanoo dee madiine ku harsanayd kusoo taakulen kugu soo gaari karta marka xagga dambaa meel yar looga dhisay waana qaacida macruufa ah dee ciidan kasta oo meel dagaal gelaya in maamulkiisa ama ciidanku si aanu maamulkiisa u limin cidda ka talinaysa in la ilaaliyo maxaad umalaynba dee ummadda nebigeed waxau kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay dagaalka inaanay gelin ilaa iyo amar ay isaga ka helaan mooyaane dagaalka inaanay gelin oo weerar inaanay qaadin amar in laga helo mooyaane wuxuu kaloo nebigu faray calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi marka laydinku soo qaado weerarka laydinku soo qaadaba seefta galka ha ka saarina buu yidhi seefuha idin galaysnaadaan waxaa adeegsataan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gamuunkiinna leebkiiyo qaansaduun adeegsada oo ciidanku markuu soo yaacaba gamuunka ku rida oo weliba wastabquu nablakum ha iska tuurtuurinuuna hubiya oo marka idiin soo dhowaadaanuun ku garaaca waa usluub jadiida bay yidhaahdeen oo ah ciidanku xooggiisa iyo seeftiisaba inuu dib u dhigto waa halkan maanta laga isticmaalo ciidanka intaan dagaalka la gelin dee madaafiic baa meesha lagu tumo ama kadib baa la yidhahdaa inventarigu inuu galo sidanoo kale waxay ahayd yani gamuunkani waa madfaca qudha la hayay gacanta ka baxaya ee ciidanka ku tumaya marka ciidanka waxa u adeegsataan buu nabigu leeya alayh salaatu wasalaam gamuunkiina marka gamuunka ku dagaal gashaan kadib uun ayaa la rabaa in seefta lagu dagaal galo wuxuu nabigu faray markaa qofna inaanu meeshiisa ka dhaqaaqin sidaa la yeelo sidii bay ku dagaal galeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markay mushrikiintu usoo dhowaadeenna ee dagaalku uu bilaabmayna wuxuu u faray quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard u kaca buu nebigu markaa mar qura amar ku siiyey janno ballaceed uu leegiyey cirkan iyo dhulkanba asamaawaat samaawaadka kan oo la isku daray iyo dhulka jannaa ballaceed uu leegiyey u kaca waxaa la yidhahdaa cumayr ibnu lxamaam saxaabiga la ydhaaha cumayr ibnu lxamaam alansaari ayaa wuxuu maqlay weedhatan dabeetana nebigu suaalku celiyey yaa rasuul allahi janna carduha asamaawaat walard ma hadda haddii halka lagu geeriyoodo waxaa la helayaa janno cerkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhan ballaceedu leegya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam qaala bak bak bak buu markaa yidhi ama bakin bakin waa carabtu ay isticmaasho ah yacnii waxa marka aad la yaabto tacajub loo yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maa yaxmiluka calaa qawlika bakbak maxaa kugu kalifay inaad bakbak tidhahda buu nabigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam qaala laa wallahi ya rasuula allah ilaa rajaa'an an akuuna min ahliha wax kale iguma kalifin buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyow inaan rajaynayo inaan kuwa ka mid noqdo mooyaane waa xadiiskii saxiixa ku yaallay markaas buu wuxuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam fainaka min ahliha adigoo ahlu jannaad ka mid tahay buu nebigu ku yidhi dabeetana saxaabigaas waxaa la yidhaha waxoogaa timir u haysto markaa cunayay warsalada dagaalka aad bilowdi timirtiisii buu soo saaray markaasuu midhaadh ka cunay dabeetana waxaa la fogaatay inuu timirtan dhammaysto ilaan jannaa loo sheegay cirka iyo dhulkaba ka ballaadhan in lagu yidhaahdo cirka iyo dhulkaba wax ka weyn baad helaysaa dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu u dagaalami laha hadii la yidhaha qariibaa la helaya ama waxoogaa xoolaabaa la helaya laakiin iyadoo lagu yidhi janno cirka iyo dhulkaba ka weyn ayaad mujarad intaad dagaalkan ku dhammanayso inay kaa xigtaa idan geeriday nolosha markaa ka jecelyihin sidaa awgeed buu timirtii eegay wuxuu idhi lain ana xuyiitu xataa aakula tamrati haadihi inaha laxayaatun awiila wallah ku dhaartee buu yidhi haddaan sii noolaado inta aan midhahan timirtaa ka cunayo tani waa nolol dheer buu yidhi yani timir dhammayso hadday arrinku joogo waa nolol dheer buu yidhi timirtii buu iska dhigaa layidhi waa tuuray faramaa bima kaana macahu min atamri uma qaatalahum xataa qutil dabeetana wuu ka dagaal galay ilaa iyo uu ka naftu ka baxaysa cumar bin khaaab wuxuu inoo sheegay maalintaasi beder oo rasuulku calayhi salaau wasalaam mushrikiintu eegay buu yidhi ilaa kun nina dabeetana saxaabadiisu eegoo saddex boqol iyo dhowr iyo tobanah markaasuu qiblada u jeestay oo gacmaha aad u taagay buu leeyahy isagoo nebigu qaylinaya calayh salaau wasalaam oo ilaahay baryaya oo leh allaahuma anjis lii maa wacadtanii اللهم آت ما وعدتني اللهم أنت أهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ilaahayow ii soo deji wixii aad ii ballan qaaday ilaahayow isii wixi aad ii ballan qaaday ilaah kuwaa yar haddii la halaago yacni waxaa meesha ka muuqata oo runtii si fiican loo tilmaamayo qofka muslimka ahi meesha uu xoog iyo midadka ka dhayo waxaa laga yaaba innaga markaa dhibtu ku qabsato waxa koowaad aad ka fakertaa inay noqoto bini aadam waar xaggaadu kacdatalow kii hebel ahaa miyaad qabataa mise cidunaad isleedahay waxbay ku taraysa marka koowaad maskaxdaada waxa kusoo dhacay inuu cayn ka noqdo laakiin waxaad arkaysa ambiyada iyo saalixiinta dadka wanaagsan marka mushkiladu qabsato waxa koowaad ama meesha koowaad ay u kacaan inuu yahay ilaahay subxaana wa tacala waa biyadihi alkhayru kullu ilaahay gacantiisa wax waliba ku jira idan qofka mu'minkaa ah waxaa habboon wax kasta oo dhiboo qabsada meesha uu la aadaya inay noqoto qadiyadatan maalin maalmo ka mida ah waxaan arkay nin e, wadaada runtii oo dadkan cibaadada jecela masalo ii sheega aad baan ula yaabay waayo waxaan ahayn waxaan dadka ka bartay e, waa norway isagoo jooga oo dhul gaaleed jooga ayuu gurigiisii ka ambaday gurigiibuu waayey guriga markuu waaye de waxa kugu soo degdegaya koowaad waxa weeyaan kalendarkii laga eegi jiray boosta iyo ama taxi inuu kiraysto idhahda adresska ayge iyo ama inuu cid weydiiye waxaasaa de qofka maskaxdiisa gurigii markaan waayey buu yidhi un baan istaago ilaahay baan baryey ilaah gurigaygii ii tilmaamo aan helaa baryadii markaan dhammaystay baan dhaqaaqay buui toos baan u galay yani ninkaa maskaxdiisa waxa ku jiraan ka yaabay waayo waxa koowaade uu ka fakeray baa waxay noqotay maad ilahay kaalmo weydiisatid intaanad cid kale bini aadam war sekadaasi xaggay xigtaa iyo adreskaasi aan kuku yaallay intaad waxba odhanin ilaahay maad wax weydiisatay idan qofka mu'minka waxaa dhaqankiisa caadiga ah mushkilad kastoo ku timaada albaabka uu garaacaya inuu noqdo kaalle subxaana wa tacaala waayo ilahay baa wuxuu yidhi anaga gacantayda wax waliba ku jiraan sidaa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaasi in badan ilaahay buu baryey siduu ilaahay u baryayey baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam baa go'i ka dhacay go'i saree saara ayaa ka dhacay abibakaroo markaa dadkii ilaalinaya ee la joogaya ayaa wuxuu idhi yaa nebiyullaahi kafaaka munaashadatuka rabbuka ilaahay rasuulkiisiiyow intanaad alla baridee weydiise weydiise weydiise kugu filan buu ku yidhi waana kuu filinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu ballan qaaday dabeetana cumar wuxuu leeyay waxaa soo degay aayaadka qur-aana ilaahay leeyay id tastakiituuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum balfin min almalaa'ikati murdifiin faamadahu llahu bilmalaa'ika buu leeyay ilaahay baa wuxuu leeyay waxaa xustaan marka ilaahay kaalmo ka dalbayseen ee ilaahay uu idinka aqbalay ee uu idiin soo dejiyey malaa'ig kun malag oo idinla dagaalgalo oo isdaba socda siduu nebigu u baryayey baa nusuusta qur-aanka ku soo degtay dabeetana carishii wuxuu ka soo baxay nebigu isagoo roorayo le markaa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur isagoo aayaadkaasi akhrinaya sayuhzamu ljamc kuwan sasoo urursaday waa la jebinayaa wayuwalluuna dubur waa daba jeedinayaan isagoo nebigu la aayadda qur-aanah oo qur-aankii hore u soo degayah isagoo markan ku celcelinayo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo baxoo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur cali bn abi aalibna waa ka tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka intuu mubaasharoodo naftiisa laqad ra'aytunaa yowma badri wanaxnu naluudu birasuuli اllahi salى allahu alayh waalih wasalam wahuwa aqrabuna ila alcaduw wa kana min ashaddi الnaasi yowmaidin ba'sa xadiid imaamu axmed uu warinayo axmed shaakirna uu leeyahy waa saxiix ayuu cali bn abi aalib wuxuu leeyahy waxaad arkaynay maalintii bader iyadoo aanu nebiga ku daba gabgabanayna buu leeyahy nebiguna cadowgaba noogu xigo maalintaana rag inoogu dagaal ayuu nebigu ahaa buu leeyay calayhi salaatu wasalaam markaasi uu ka soo baxay cariishkii ee uu dagaalka soo galay dagaalka kani wuxuu ku bilaabmay kow mubaarasaad mubaarasadu waa waxaa caado ahaan jirtay ciidanka raggooda isbida ee geesiyada ama marka hore isu bixi jiray mubaarasa ayuu ku bilaabmay oo uu horkacayo cutba bnu rabiica iyo inankiisii iyo walaalkii waa laba ninoo walaalaa iyo inaanu midkood dhalay saddexdoodaasee mubaaraso usoo baxay waayo waxay yidhaahdaan cutbo waxa soo qadimay waa kuu abujahal baa markuu dacaayadeeyey wallahi intafakha saxru sambabada karaya buu yidhi yani wuxuu ku dacaayadeynaya u lahaa wuxuu arkay buu yidhi ciidankan nin ka soo horjeedo akalatu jazuura in la qabqabanaya ah inaanu dhalo kalena wuu ku jiraa yani inaanu dhalayba xagga muslimiinta ka soo jeeda markaa wuxuu is yidhi maanta inankaagu yuu dhimanin caynkaasi dabeetana waa afkaa ka xumaado waa inoo berri baa la yidhi keenna sababku karaa beraad arki doontaaye saasi daraaddeed buu mubaarasadii koowaadba cidda soo baxday waa odagii cutba ay ishayeen abujahl iyo walaalkii iyo shaybe ah iyo inaanay dhaleen oo wulidi la yidhaahdo intaasaa soo baxay dabeetana safkan muslimiinta waxaa jooga niman aanay qurayshis arag laakiin cadho dhammaanteedu ciil qaba yacnii muhaajiriintu waa nimanay quraysh hore isu yaqaaneen iyo raggooda laakiin safkan ansaarta la yidhaahdo ansaartu waa niman horta dagaal hadda ka soo baxay bay ahayen xarbu bucaad bay ka soo baxeen waa niman aad u dagaal badan bay ahaayeen isla markaasi waa niman aan gaalo dagaal weli la gelin ama gaala aanay gumaysan sidooday ku islaameen guryahoodii bay joogeen dadkooda intii u badnayd baa islaamay markaa magaaladan ay ku koraan islaam baa hogaaminaya niman dhallinyaraana way u badan yihiin shabaab aad u xamaasadaysan oo kacsan oo maqlay uun nimanbaa nebiga ku dhibi jiray maka ee ilaahu yaa indhaa idinka qaada uun dhallinyaro le nimankii nebi maxamed wixii la ogaayee dhiba u geystay ayaa meesha iska jooga saa daraaddeed mubaarasadii markay kooxdani soo baxdayba markiiba waxaa soo booday saddex nin oo dhallinyaro ansaar ka mid ah saddex dhallinyaradii ansaareed ka mid ah ayaa markiiba u baxay dabeetana waa diideen qoladii qoraysheed baa waxay dhaheen may waxaanu rabnaa tolkayo nimankii inaga yimi ragga fasahaadiyaanu doonaynaa bay leeyihin dhallinyaradayna tan uma soconno nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu amar bixiye uu yidhi kac xamze kac cali kac cubayda waa cubayda bnu lxaarit ibnu lmualib waa saddex nin oo faamiligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xamso adeerkii ruma iyo caliyayn adeerkii ruma waa saddex nin oo saddexdaba isku faamili yihiin ayuu nebigu kiciyey markaasuu yidhi baxa mubaarasada saddexda tan baa u baxay xamze kumuu hakanee markiiba odaygii koowaad ee cutbe ayuu ka takhallusay calina waxaa la yidhahdaa shayba buu ka takhallusay cubayda iyo waliidna laba seefood bay isweydaasdeen baa la ydhahaa sunan abi daawuud xadiidka saxiixinaya saasuu sheegaya inkastoo culammaa taarikh inta badan ay isweydaariyaan oo ay ka dhigaan shaybe iyo cubayda inay ahaayeen labada seefa isweydaasay ayan kaanat saddexdii nin iyo saddexdii nina isu soo baxay laba markiiba waa laga takhallusay midna labadoodiiba laba seefoodoo halisa isweydaarsadeenoo way dhaceen dabeetana labadii saxaabee labadooda ka takhallusay cali iyo xamso iyagu markiiba labadoodii dilay ayaa kusoo soo karaceliyey kii kalenoo kii saddexaadna nafta ka jaray koodii dhaawac ahaana dib u qaatay saxaabigan dhaawacii markii beder laga noqday dhexda lasii socda ayuu isna naftu ka baxda u shahido saddexdii koowaad ee mubaarasadii ka soo baxay mushrikiinta saddexdiiba waa la dilay cadhadii waa kusii badatay quraysh isla weynideedii saddexdii odayee hore ay soo qadintay marka saddexdii baa laga takhallusay cadhadii waa kusii badatay dabeetana hujuum bay bilaabeen weerar bay bilaabeen weerarkii ay soo bilaabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bixiyey amarkii ahaa gamuunkun garaaca oo seefaha ula bixina yacnii yaan safkaba la soo gelin ee gamuunkaasi uun ku tuma sidii baa la yeelo gamuunkiibay ku tumeen waxaana la tilmaama nebigu calayh salaatu wasalaam markaas sacab ciida qaaday baa laydhah uu ku saydhay shaahat ilwujuuh isagoo leh sacabkii ciida ku saydhayna ilaahay baa indhaa ka wada geliyey waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo wamaa ramayta ida ramayt walaakina allaha rama maa tuurin baa ilaahay yidhi markii aad tuurtay yani tuuriyo ciida waa tuurtay laakiin tuuriyo indha gasho oo dadka qof qof indhaa u soo gasha sacab ciida haddaad tuurto dee ama qofbu ku dhici ama meelahaasu ku dhici laakiin ciidan dhan inuu isha ka gala iyadu waa qadiyad kale ilaahay baa markaa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wamaa ramayta id ramayt markaad tuurtay waxba maa tuurin baa ilaahay leeye walaakina allaha rama ilaahay baa ganay oo indhahooda wada gaadhsiiyey wliyabliya almu'miniina minhu bala'an xasana in allaha samiicun caliim labadii ciidan markaasi waa kulmeen dagaal aada u adag baana ka dhacay markaa oo muslimiintuna ay aada u mintidayaan gaaladiina markiiba waa lala kacay goobtan ragga aadka u mintidaya xagga gaalada ka soo jeeda waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa shayaankii camar ibnu hishaam lo odhan jiray abujahl qolada aad u dagaalantay buu ka mid ahaa laakiin sida axaadiis saxiixda ay tilmaamayso isagana laba saxaabiya ah oo yaryar oo ansaartii ka mid ah ayaa ka takhallusay markii dambena cabdilaahi ibnu mascuud baaba madaxa ka soo gooyey yacnii dagaalku markuu sii adkaaday ah, cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu leeyay waxaa wiil yaroo dhallinyaro ka midunbaa hareerta iga soo galay buu yidhi markaasu wuxuu igu yidhi buu yidhi adeer waxaad ii sheegtaa ninka abujahal la yidhaahdo maxaad ku falaysaa baan ku idho ilaahay rasuulkiisu caayi jiraa la yidho kaasi maanta sii dayn maaye ee tilmaan buu leeyay nimankan abujahal raadinaya garanba maaya waayo ismay arag ee waa dhallinyarada reer madiine aan tilmaamayno deetana wuxuu cabdiraxmaan binu cawf oo dee nin muhaajira ah oo reer makaabu wuxuu leeyahay adeer aniga tilmaamuuno waxaad ii sheegtaa abujahal ninka la yidhaahdo kii intaanan u jawaabin buu leeyay baa dhinaca kale wiilka la iska kay soo taagay buu yidhi isna ansaar ka mid a waa mucaad ibnu camar ibnuljamuux iyo mucaad ibnu cafraa weeyaan ayaa dhinaca iska kii soo taagay buu yidhi oo isna le buu yidhi adeer ii sheeg abujahal waa kee labadii wiil oo midba dhan iga weydiinaya buu yidhi abujahal ku yahay ayaan arkay buu yidhi abujahal oo geed weyn aad mooddo halkaasi ka dagaalamaya dabeetana waxaan idhi buu yidhi waa kaa abujahalkaad raadinaysaan labadiiba waa biibeen buu le waa duuleenoo waxay iskula sii daayeen abujahal ninka la yidhaahdo dabeetana kii koowaad seef buu ku dhuftay isagana wiiluu dhalay oo cikrama oo meesha taagnaabaa seef ku kiciyey kii labaad baa haddana ku kiciyey labadiiba dhulkay ugu tuureen abujahal ninkii la odhan jiray abujahal oo dhaawaca baa la yidhi meel iska yaalla ayuu cabdilaahi binu mascuudna soo maro intuu halkaa luqunta iskaga taagay ayuu madaxa ka gooyey abujahal markaasi waa geeriyooday oo waxaa dilay labada wiil nimanka waaweyne macrakadan lagu dilay waxaa ka mid a ah umayata bnulkhalf umaya markii gaalada la jabiyey ay jabeen ee badhna la qabqabanayay toddobaataneeya waa laga dilay toddobaatanna waa laga qabqabtay bay yidhahdaan culamaa iyadoo la xidhxidhayo riwaayadka saxiixiisay ku soo arooreen waxa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu qabsaday baa la yidhi ninkii la odhan jiray umayata bnulkhalf iyo inanu dhalay isagoo xadhga ku xidhxidhanayo wata culamaasiina waliba taarikh dheer bay sii sheegeen waxay dhahan labada nin berigii hore saaxiib ahaayeenoo dabeetana cabdiraxmaan ibnu cawf oo urursanaya duruuci iyo hub iyo wixii uu helay ayuu yidhi war miyaanad geel caana la doonaynin maad aniga kollayba waa lay xidhaya waa kanoo lay qabaye adigu ikaxayso yani adigu aad geela heshide si kasta ha ahaatee waa la qabtay iyadoo uu xadhigga ku giijistay oo wato ayaa waxaa arkay bilaal umayata bnulkhalf waa ninkii bilaal intuu dhagaxa laabta ka saaro cadceedda dhigi jiray mushriga ahaa dabeetna bilaal baa arkay ninkii oo la hayo bilaal baa ku musanoobay markaa laa najawtu innajaa buu yidhi ilaahay waxaan ku ballan galay inaanad nabadgelin haddaan nabad galo yacnii n labadeena midkeenuunoo maanta la waaye mooyaane inaan nabad kale jirin ama adaa dhimanaya ama anaa dhimanaya waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan baa yidhi war waa maxbuuskayga halai daayo laa najawtu inajaadi buu qayliyey ra'su lkufri buu yidhi umayata bnu lkhalf baa halka taagan abu markay maqleen bilaal qayladiisii baa dhallinyaradii dagaala ku jirtay markiiba soo rogaal celiyeen bilaal iyo riwaayaadka saxiixa qaar ka mida ah waxay tilmaamayaan wuxuu yidhi markaan arkay ina la hayo cabdiraxmaan bnu coof ayaan wiilkiisii cali u reebay buu yidhi aan idhi war ninka mashquuli bal inuu cabaar dagaalamo isaga ay dilaan oo aan la baxsan karo maxbuusnimo u ka haysto kii yaraa markiiba waa ka takhaluseen dabeetana waa ku soo gaadheen markaan arkay buu yidhi inaan la bixinayn baan ku qayliyey buu yidhi dabeetana waxaan idhi war fariiso habeer kuu dhacayaan dusha kaa fuule oo bal ku qariya in lagu daaye wuu fadhiistay buu yidhi mid qaro weyn buu ahaayoo dusha ka koray buu yidhi laakiin seefay hareeraha iga soo geliyeen buu yidhi hoosta nabar buu tusi jiray cabdiraxmaan ibnu cawf berigii dambe u odhan jiray seefahay hoosta ka xuluulinayeen bay ana halkaa kubka igaga jireen buu yidhi isna way ka takhalluseen umaya ibnulkhalfna meesha ayuu ku go'ay isna kama tegin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa maalintan bader in malaa'ig badan ilaahay soo daayey oo dagaalka ka qayb galeen walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adilla فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إيا نصوص تلمدة وكري كري إلهي سبحانه وتعالى ملك الجبريل قل انتو يمادين حقك لو رغو جبريل قرأكم في الله لكن إلهي وحو الربعين الدكا لا يتحام وليبلي المؤمنين بلاء حسنا وكان الله سبحانه وتعالى وعلى الربعين waliyublia muminiina minhu balaan xasana in allaha samiyun caliim in dadka la itixaamo oo ilaahay subxaana watacaala aslanba waa kari karayay diintiisa in nebiga hal malaga lagu soo daro wixii diidaba u dhulka la jaro uno ay saasi ku socoto dadku qasab ku aqbalo laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay juhdi bashar inay ku socoto awood bini aadam inay ku socoto isla markaa dadka in la itixaamo oo dadka dee loo soo dejiyay in lagu itixaamo waxa ilaahay rumaynaya waxa beeninaya ilaahay walba cid walba waa qasbi karaya walidaalika ba malaa'igta timina qaabkii bini aadamka oo kalunbay u dagaalameen oo farda wato oo saasi u dagaalamaya ayuunbay iyaguna ahaayeen saynu xagga dambe ka arki doono markaynu eegno nusuusta ku soo aroortay ibnu cabbaas waxa uu tilmaamayaa wuxuu yidhi iyadoo nin muslimiinta ka midi ah maalmaa maalinta tan nin mushrikiinta ka mida ah uu ku daba jiro ayuunbuu hortiisa wuxuu ka maqlay uun sawt yacni jeedal faras korkiisa jeedal lagaga dhufanayo oo uu qaylinayo ninka jeedal ku dhufanayo iqdam xayzum uu leeyahay xayzumna waa faraska magaciisii dabeetna hortiisunbuu aagay markuu faraskii iyo codkii maqlay buu hortiisa aagay mise ninkii mushrikee weeriyanayayba waa dhulkuu yaallaa oo halkaa korkiisaa seef lagaga dhufto lagaga jaray oo wejiga darabaad baa kaga dhacay oo midabkiisiiba uu isbedelay markaasuu nebiga u sheegay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaarigii baa soo noqda wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaa igu dhacay maalintan dhawe waxaan arkuun mid aan eryayuunba arkuunoo kambashiisaba la qaaday oo hortay dhulka jiifa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqta dalika madadun min asamaa'i haalia run baad sheegtay buu nebigu yidhi waa ciidankii samada saddexaad ka yimi buu ahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa kaa ka takhallusay waxaa malaa'igta dagaalkeeda aad ka dareemaysaa nin ansaarta ka mid ah ayaa cabaas ibnu cabdilmualib ayuu soo maxbuusnimo u keensaday dabeetna cabaas baa wuxuu yidhi cabaas safka gaaladu marka ka kusoo jiray inkastoo riwaayaadku ay tilmaamayaan wuxuu ka ahaa muslimiintii lasoo karaayey meesha qasabka dagaalka lagu soo raaciyo oo islaam bu ahaa ay leeyihiin laakiin islaamnimana cidi kama aqbalina waxa la yidhi isfuro oo maxaabistu ka ahaa laakiin waxaa jiray sideedaba nimanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankaasi haddaad qabataan oo ah dadkii islaamka u gargaari jiray wakhtigii maka la joogay yaan la laynina maxbuusnimaha lagu soo qabto kuwaasi ku jiray cabaas wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisuyba ina haada wallaahi ma asaranii buu yidhi cabaas baa dhaaranaya xadii musnadu imaamu axmed ku sugan oo axmed shaakir uu sanadkiisa saxiixinayo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiy wallaahi kani wataa inaanu isoo xidhanin ninkani wadaa ima soo xidhin buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo laqad asaranii rajulu ajlax min axsani nnaasi wajhan calaa farasin ablaq maa arahu fi lqowm nin baa isoo xidhay buu leeyahy ajlaxa inxasara shacru can jaanib nin sanxanya dhaadheer ayaa isoo qabsaday buuo qurux badan oo faras wata oo aanan ciidankaba kuma dhaxarka buu leeya ninkii isoo qabtay ansaarigii baa yidhi ana asartuhu yaa rasuul allah anaa soo xidhay ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi uskot waraamu buu ku yidhi faqad ayadaka allahu tacaala bimalakin kariim aamu buu ku yidhi ilaahay baa kuugu gargaaray malage waxba keligaa maad xidhanin malagba kula socdo ilaahay kuugu gargaaro wax kuu xidhay aamu buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam maaziluma biisnaadin xasana waxa ku soo aroray nebigu calayhi salaatu wasalaam khafqa sidii wax yaro miyir daboolmo kaluu yaro noqday in yar markuu cariishka ku jiray dabeetana indhaa intuu soo kala qaaday buu yidhi abshir ya ababakr ataaka nasrullah haada jibriilu mutacajilun bicimaamah aakhidun bicinaani farasi yaquudu calaa hanaaya naqc ataaka nasrullahi yani isagoo nebigu u bishaarinayo abubakar buu wuxuu ku yidhi bushaarayse abubakrow ilaahay nasrigiisii wuu kuu yimi waa kan jibriiloo cumaamad xidhan oo faraskiisa yani fangalka maxaa la yidhahda halkan faraska canaan ilfaras tunka faraska tunka haya oo yani ciidan uu wato jibriil baa soo galay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam saxiixu lbukhaarina waa ka ku suganba inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil baa yimi oo wuxuu yidhi maa tacuduuna ahla badra fiikum reer bader maxaa idinku u tirisaan yani reer bader sidaa u malaynaysaan buu nebiga jibriil weydiiyey dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi afdal lmuslimuun aw kalima naxwiha yani waa muslimiinta kuwa u fadli badan ama kuwa ugu fiican oo kale weeradhaa buu ku yidhi jibriil baa markaa wuxuu ugu jawaabay wakadalika man shahida badran min almalaa'ika reer bader malaa'igtii ahaydna waa sidoo kale waa malaa'igta kuwa u fadli badan iyaguna malaa'igtii bader ka qayb gashay calaa kulli xaal waxaynu uga jeednaa un aahaar badan oo saxiixa kusoo arortay qur-aan iyo xadiisba leh malaa'igii inay beder ka qayb gashay laakiin haddana waxaanu leenahay ibtilaa ayaa ilaahay marinayey oo malag qurhiba inuu waxaan halaago waa la awoodi karayay ibtilaa baa la marinaya in la imtixaamo safkan muslimiinta ah oo dagaal rasmiya ah oo aanay waxba ula hadhin ayay galeen nimanka mushrikiinta ana ilaahay baa gacantooda makansiiyey oo waxaa lagu tilmaamaa toddobaataneyana waa laga qabqabtay toddobaatanna meelahana waa laga dilay baaqigii hadhayna waa yaaceen irdhad ayay carareen waliba aan midna mid kala soconin cawralaycago nin waliba halkii cagihiisu gaadhsiiyaanu uu markaasi isticmaaliyo meeshuu gaari karo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi beder markuu nimankii jebiyey saddex maalmood ayuu sii joogay oo fadhiyey halkaas buu ku aasay shuhadadii muslimiinta waxay masaadirtu qoraana afar iyo toban ibnu xajar in uu labo kale ku daray isaabada markuu tirinayo afar iyo tobankaasi oo la yidhaahdo lix ka midina waxay ahayn muhaajiriin sideedda kalena ansaarba ahayn sideedana lixina qolay ahayd labana qolo awsi khasraj afar iyo tobankaasaa ka shahiidoobay baa la yidhaahdaa sida sunnada ku soo aroortayna iyadoo aan lana maydhin wax kalena lagu samayn lana kanfin maryahoodii ay sitaan ayaa sidoodii lagu xawaalay waana shahiidka sida loo aaso yani uma baahna salaad iyo waxba toona sidiisaa loo aasaya maalintii saddexaad markay ahayd eh, saddex ashe meeshii fadhiyey ayuu afar iyo labaatan ka mid ah madaxyaweyntii quraysheed baa bakhtigoodii lasoo ururiyey afar iyo labaatan abujahl iyo umayo iyo dee wixii waaweynaa afar iyo labaatan sanaadiidu quraysh quraysh meeshan goobtan toddobaatan in laga dilo toddobaatanna laga xabsiyo qura maahee waxaan la laayiyo waxaan la xabsiyey waa duqaydii yacni reerka cid lagagama tegin midhmidh abusufyaan iyo de qoladii awrta wada baxsata un mooyaane quraysh iyo midhmidh soo raaci waayo oo abulahab oo ku hadhay maka iyo isna meeshiisaabay naftu kaga baxda ku dhintay midhan caynkaasiya mooyaane odayadooda intii ugu badnayd halkan baa la dhigay dabeetna nebigu calayh salaatu wasalaam intuu soo ururiyo ceel goof ah oo beder ku yaalla buu yidhi ku gura bakhtigoodii ceelkaasaa lagu guray iyadoo lagu gurayaybuu intuu isdul taagay ayuu nebigu la hadlay wuxuu ku yidhi ayusurukum anakum aactum allaha warasuula baktigoodii buu la hadlay wuxuu ku yidhi maanta ma idin farax gelin lahaydeen inay ilaahiyo rasuulkiisa aqbashaan fainaa qad wajadnaa maa wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa waar wixii alla ii ballan qaaday anigu waan helaye oo nasri iyo guulahayde idinka wixii alla idiin ballan qaado guuldarriiyo cadaab hama hesheen buu nebigu leeya calayh salaatu wasalaam cumar baa markaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo de qolfafbaad la hadlaysaaye ruux ma lehe imka miya ku maqlaya markaasuu nebigu intuu dhaarto wuxuu yidhi waladii nafsu muxammadin biyadi maa antum biasmacu limaa aquulu minhu iigama dhaganuglidin maanta waxaan idin leeyahay sidiiba yana ii maqlayaan waa ka saxaabiga qataada lahaa ilaahay baa u nooleeyey oo si tawbiiqa ah, canaanta iyo digashada nebiga si ay u maqlaan ilaahay baa maqashiiyey buu leey way maqlayeen yani nebigu wuxuu ku dhaartay sidaa ii maqlaysaan si legbaa baktigooda ilaahay ii maqashiiyey oo degashadaydaa iyo waxaan kula hadlayo way wada maqlayaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma odhanin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kan ciidankii quraysh maxaa la yidhaahdaa awrtii iyo abu sufyaan iyo intii baxsatay inaga dabageeya ma odhan waayo dee ilaahay wuxuu marka horeba u ballan qaaday maxay ixda aa'ifatayn labada kooxood inuu koox helayo kooxdu helayana kuwan bay noqdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalku markuu socday mushrikiinta qaar ka mida ah ayuu yidhi yaan la dilin koox reer banu cabdilmualiba wuu tilmaamay oo uu ka mid yahay alcabaas ibnu cabdilmualib wuxuu kaloo tilmaamay abalbakhtari ibnu hashaam ninkii la odhan jiray isagana kooxdani waxaa la yidhahdaa waa kooxdii islaamka u gargaari jirtay iyagoo gaala ah markay joogeen makaba waataynu soo marnayba dee cabaas oo xataa nebiga hubinaya in ansaar ka hubinayaoo islaamtay inay madiine tegistiisa ay de ilaalinayaanoo lahaa war imanka tolkiibuu la jooga ha ka kaxaynina haddaydan hadhow difaacaynin idan isagoo mushrika xataa buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u hiilinayey waana dayn hore usoo sheegnay dee reer banulmualib ama reer bani haashim oo dhamm inay shacab nebiga iyo intii muslimiinta ahayd la galeenoo lagu wada go'doomiyey abalbakhtari ninkan la yidhahdana waa nimankii gubay saxiifadii waa nimankii buriyey baan ujeedaa saxiifadii heshiiskii go'doomiska ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacda waataynu idhin waa la go'doomiyey saddex sannadood bay go'doon ku jireen oo aan waxna laga iibinayn waxna laga iibsanaynin muqaataca rasmiya lagu waday go'doomintaa nimankii buriyey ninkan baa u madaxa oo ka mid ahaa shatinina go'aanka isku raacay hore ayuu ahaa ninka kan markaa wuxuu nebigu yidhi haddaa qabataan isagana yaan la dilin balbaktari ninka la ydhaha ninkii qabtow yaan la dilin hala qabtow laakiin alcabaas ibn cabdilmualib waa la soo qabtay uun abalbakhtari isaga waa la dilo lama qabanin sababtana waxay culamaa taarikh waxay sheegaan isaga iyo mid kaloo wada socduu qabtay saxaabiya dabeetana wuxuu yidhi istaaga nebigu wuxuu igu yidhi adiga hadilin baa laygu yidhi istaaga markaasuu yidhi iyo saaxiibkay labadaydabana wada magan geli ka kale cidiima amrin buu yidhi isaga madaxaan ka jaraya dabeetana wuxuu yidhi haddaa nin weyna waa yeelaan he dee saaxiibkayna hala dilaana ma yeelayo waa dagaalamayna way dagaalameen dabeetana labadoodii waa la wada dilay yani isagu isagaa diiday in la qabto yidhi waa dagaalamaya saas buu ku dhintay mushrikiintii saas bay ku jabeen dabeetana wixii eh, ay haysteen oo dhanna xool ahaana waa laga furtay waana soo baxsadeen baaqigoodii magaaladii maka ahaydna warkiibaa gaadhay warkaasi maka waa si khayru caadiya bay u dawakeen way rumaysan kari waayeen inkastoo aan sanad saxiix aan lagu soo arorin baan rajaynayaa ibnu isxaaq wuxuu soo aroriyay haddaynu lilmacluuma isaga sheegno waxaa la yidhahdaa nin ka mida ah baa ugu soo horreeyey magaalada firdhadkii soo galay ah markaasaa lagu soo ururay waran baa la yidhi warkii wuxuu ka bilaabun dee hebel dhimay hebelle hebelle dhimay odayadii unbuu kii la weydiiyey baa yidhaahdaa dhimay waxaa la yidhahdaa safwan ibnu umaya umayata bnulkhalf kanaynu sheegaynay oo safwaanoo meesha fadhiyo isna odayada qorasheed ka midoo meel fadhiya wuxuu idhi warnin waalan baad la hadlaysaane bal waxaad tidhahdaan safwaanna ka warrama marka wuxuu rabaa inuu yidhaa ninkana waraysanaysaan waa waalanyihin waxba kala garan maayo xataa anigabay garan maayo bal safwaan ba weydiiye safwaan ka warran baa la yidhi waa ka halkan fadhiyo buu yidhi wallaahi aabbahayo walaalkaabaadna waa la dilay ila waa labadii halka uu kusoo marayana baktigooda la dilay aabbahayo walaalkaana kuwii la dilay bay ka mid ahayeen markaa way qaadan kari weyday quraysh sidan sidan loo galay ama sidan wax u dhinteen war la rumaysan kari waaye buu noqday ilaa xad warar badan oo kale laga sii tilmaamo xagga kale marka la eegana maxaabiistii iyo wixii lasoo qabqabtay oo dhan nebigu calayh salaatu wasalaam maxaabiistii wuu weydiiyey maxaan ka yaallaa buu yidhi horta dhexda markii la soo socday laba nin ayuu nebigu amray in la dilo labadaa iyaga waa la dilay nadar bin alxaarit ninkii la odhan jiray iyo cuqba bnu abi mucayd ninkii la odhan jiray labadaa waa la dilay dhexdaa lagu dilay iyaga waxaa loo dilayna mujrimiyu xarbi bay ahaayeen yani isilaaxa casrigaee xadiidkaa ciidanku markuu isdhiibo qola jirta iyagaa maxkamad la saaro la ydhah waa mujrimiyu xarbi oo la yidhaahdo waa dembiga dagaal nimankii galay askarta lama laaya laakiin niman madaxda ama dawladda madaxdeeda ama waxbaa la ydhaha waa mujrimiyu alxarbi iyo eh, maxakamta la saaro la laaya nimankani mujrimay xarbiba iyago cuqba ibnu abi muciid isagu waa ninkaa garanaysaane intuu soo qaado uurku jirta xoolaha nebiga madaxa ka saarayay aynu soo marray inay faatima ka rogaysay ama waxaa geysanayay kaas nadar ibnu xaritna isna nimanka rabshada badan lo ka mid ahaa waana waxaan filayaana inuu yahay kii odhan jiray qur-aanka maxamed mid lamidaan idin arinay intuu meelaha sheeka xariirta ahriyo aduu dadkii sidooda u dhibta badnaa ee laga fadhiyi waayey bay ahaayeen marka iyagu sidooday mujrimiin u ahaayeen labadaa dhexda markii la soconayay iyaga sabran baa loo dilay waa madaxa ka gooyaa la yidhi maxaabiistii kale la keenay nebigu wuxuu idhi sidaan u gallaa cumar bin khaaab wuxuu idhi ilaahay rasuulkiisiiyow intii in waynu dillay intan kalena waa a'immatu lkufri wa sanaadiidiha gaalada madaxi waaweynteeda intii ka hadhayna waa intan unaynu gacanta ku hayno iyana yaan xabadi ka baxsanin buu leeyahy haddaynu rabno gaal maanta inaynu iska reebno meel aan kala marro toddobaatankaa toddobaatankan aan ka dabageeyo boqol iyo afartankaa quraysh ka mid a ah hadday dhaafaan buu leeyahay waxay waawaan bay leedahay xabadna yaan kasii daynin buu cumar istaagay abibakar buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakarow ka waran abibakar baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow qolada tan aan fidya ka qaadno madax furasho aan ka qaadno oo dadka muslimiinta ee dee halkan joogaa waa baahan yihin waa kaa inaynu madax furasho un aan ka qaadno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u iishay ra'yigii abibakar labadaa ra'yo wuxuu qaatay kii abibakar laakiin qur-aan baa soo degay ayidaya ra'yiga cumar oo ilaa ilahi maa kana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkhira fi lard turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim ilaa qowlihi laga soo gaadhayo fakuluu mima hanimtum xalaalan ayiba qur-aan la canaananayo oo ilaahay leeyahay umay cuntamaynin nebina inuu maxaabiis haysto isagoo aan iskaan samaynin isagoo aan gaalada yani jab fiican ku dhigin in maxaabiis laga hayo may ahayn ee inaa nimanka halkaa ah, cumar marisaan bay ahayd badh idinka mida ah xooledoona ah, walibaa la yidhi ilaahayna aakhiru buu raadacaynaya dabeetana ilahay wuxuu leeya haddaan kitaab alle hore u mari lahayn cadaab baaba idinku haleeli lahaa waxa kan laakiin akhiiran ilahay wuxuu leeya fakuluu mima hanimtum xalaalan ayiba waa loo xalaaleeyey wixii ay raniimo ka qaateen waa lagu canaantay waase loo xalaaleeyey sideedabana waa khiyaarkii koowaad laakiin waagii dambe nusuustii qur-aankae soo degtay waxay culammadu leeyihiin imaamka ayaa ilaahay khiyaar u siiyey fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan in la dili karo in la sii dayn karo in wax lagu furan karo intaba maa cada alaطfaali wanisaa iyaga in la dilaa marnaba ma banaana dumarka iyo caruurta iyo odayada da'deen dagaalna ku jirin ama raayina keenaynin iyo dadkaa in la laayo iyaga marnaba fi shariica gaal iyo muslim wuxuu doonaya hadee in la dilaa ma banaana laakiin kuwa kale imaamka muslimka ama dowladda muslimkaa ah, cidda ka talinaysa sidii ay aragta weeyaan asraakan ama maxaabiista tan xoolihii lagu furtay way kala gedisnaayeen sida macruufka ah haytami majmac zawaaid uu ku soo aroorinaya rawahu abraani warijaaluhu hiqaat uu leeyahay waxaa laga qaadayay afar kun oo dirham qofkii hanti haysta dadka badhna way sii daayeen oo maalan zaynab ayaa timi oo ina nebi maxameda ah. odaygeedii abalcaas ibnu rabiic ayaa ku jira dadka maxaabiista loo qabtay dabeetana zaynab baa timi oo kilaada ama maxaa la idhaahdaa faashan luqunta lagu xidho eh, taa luqunta lagu xidho uu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam wadata oo u bixinaysa eh, fidaa inay odaygeeda ku furato dabeetana saxaabadii way ka xishoodeen bahashii yaradii uu nebigu dhibaada u siiyey inay dib uga qaataan oo way isaga sii daayeen eh, asiirkeedii maxbuuskeedii way usii daayeen oo may ka qaadanin qilaadadeediina way u daayeen asiirkiina way usii daayeen kuwa iyaga laga waayey xoolo reer maka maadaamay magaalo baac mushtariya caynkan ahayd waxay u badnaayeen dad badanoo wax qorayay lahaayeen waxaa la faray iyaga inay inkastoo musnadu imaamu axmed biisnaadin fiihi caliy bnu caasib nin la yidhaahdo saduuq yukhti ah uu ku jiro waxaa la faray iyaga in ay waxbarasho sameeyaan yani hanti kuwii waaye waxaa la yidhi waxdhiga toban meelahaas baa la yidhahdaa dadkii ansaarta ka mida ah qofkii waxbare ee sa wax loo qoriyo wax loo akhriyo waxaa bara in la sii daynayo halkii kuwa kale afarta kuna dirham laga qaadayey in iyaga badiilku yahay tacliim dadka inay waxbaraan dabeetana maxaabistooda loo sii daayo waana maalintuu nebigu la alayh salaau wasalaam low kaana mucam ibnu cadiyi xaya uma kallamanii fii haaulaa'i natna la alaqtuhum lah yani isagoo nebigu abaal marka tilmaamayaba wuxuu lahaa hadduu noolaan lahaa maanta mucam ibnu cadiy mucam ibnu cadiy waa ninkaynu lahay nebiga alayh salaatu wasalaam buu jaarnimo siinaya ama dadkii islaamka u gargaaray isagoo mushrika kaasi hadduu noolaan lahaa buu nebigu yidhi uu baktiga kan igala hadli lahaa buu nebigu yidhi waan wada siin lahaa yani toddobaatankan maxbuusba hadduu mucam ibnu cadiy iman lahaa maanta waa usii dayn lahaa buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam waxay wariyaan culamaai taariikh Eh, atxulbaari snaad xasan waa min kitaab eh, alawaa'il abi naciim uu ka soo aroorinayo eh, ibnu xajar siduu sheegay waxay jeclaysteen inay usii daayaan waxaan filaya abari inuu yahay bisnaad xasan ku soo aroorinaya waxay jeclaysteen saxaabadu inay usii daayaan cabaas ibnu cabdilma